بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد القسم الثالث اسم الإشارة waxaynu ka bilaabaynaa cashirkeenna bogga boqol iyo toddobiyo soddon oo macaarifta kiisa saddexaad ah waana ismu ishaaraha ismu ishaaruhu u kala macrifaysan yahay ayaynu soo nidhi waxa ugu macrifaysanka qariibka ku tilmaamaya ama dhowida ka sheegaya waxaa ku soo xiga ka mutawasidka iyo martabada dhexe ah waxa ugu dambeeya ka baciidka ee martabada foga ismul ishaaraha waa wax farta lagu fiiqayo oo tilmaamaya farfiiq sidaa darteed waxaa la yidhaha ismu ishaaraha nacaskaa lagula hadlaa mar kaste maaha cidda lagula hadlayaa nacas laakiin waxa weeye aqraaddiisa iyo ujeedooyinkiisa qodob ka mida weeye dhowr iyo toban ujeedo oo ismu ishaaraha loola yimaad baa jira hadaf kamida iyo ujeedo kamida weey weeye nacaska in lagula hadlo hadaba alqismu thaali qeybta saddexaad ismulishaarati waa ismiga ismu ishaaraha la odhanayo uma alishaaratu ishaaradii weeyi intaa kadib ishaaradii weeye oo ka saddexaada wahiya iyadu uma alishaara halkaa ishaarada uu yidhi ismi baa loo soo qadarayaa uma smulishaarati ishaarada ismigeegii weeye wahiya iyadu daa waa lafdiga daa ah daa oo lilmudakeri labka u sugnaaday marka nin farta lagu fiiqayo daa baa la yidhahdaa daa waa nin kuu dhow daa ninkaasi meel dhexe hadduu joogo kaaf baa lagu daraa oo daaka baa la odhan ninkaasi hadduu xoog usii fog yahay daalika baa la odhan oo kaaf iyo laan baa lagu daraya daa waa kan nimanka basriyiinta loo yaqaanaa waxay ku tegeen kelmadda daaa dejinteedii hore ee carabtu ay dejiyeen saddex xaraf bay ka koobnayd hadda waa laba xaraf daadu waa daal iyo alif saddex xaraf ayay ka koobnayd saddex xaraf bay ka koobnayd markay leeyiin waxay u deliishadeen taskhiirta ayaa dayaa la yidhahdaa dayaa oo shad meesha la keenaa waxaa la ogaaday hal xaraf oo ka xadfani inuu jiro xarafka xadfani macayn baa mise waa laam waa mas'ale khilaafiya wasanku ma facala buu ahaa mise faclun buu ahaa sidee loogu dhawaaqayaa inkastoo ismu ishaaraha sarfiga uuna ka hadlin waa mas'ale kaloo khilaafiya kuufiyiintuna sidaas si ka duwan bayba qabaan oo madhabka kuufiyiintu ay qabaan marka laga hadlayo daa alifkeegaaba zaa'ida bay leeyihiin daa daalkunbaa kolkaa wax ismushaaraa jira daalkoo qura ayaa ismushaaraa faaidada khilaafkaa ku jira waxay ka soo baxaysaa haddii daa icraab lagu yidhaa waxaad odhani mabniyun cala alfatxi cinda alkuufiyiin waxaad odhani mabniyun cala asukuun cinda albasriyiin kolka waxay ku binaysan tahay baa kala duwanaanaya kuufiga iyo basrigu siduu qabo wahiya daa weeye oo lil mudakari labka u sugnaaday ama ka labka laga dhigay bay u sugan tahay wadii weeyi di waa tan waa gabadh wadihi weeyi waa tan waa isla gabadh uun watii weeyi af soomaali baaba la moodaa tii tacaalayaa tii kaalay tanay ti ereyga tii ihi sax soomaali wuu yahay oo waa tii waa inan af carabina uu yahay tii xadiidkii bukhaariga ku qornaa nebigu wuxuu lahaa caaisho markuu waraysanayey kayfa tiikum waa ereygan tii ah oo kum lagu daray tii waa af carabi saxa ah weeyaan tii iyo taa iyo waa isku mid taa xataa waa af carabi taa waa tihi oo kale weeyi tihi waa inan kuu dhow wa taa oo kale weeyi taa ereyga taa ah soomaalina dee taa waynu isticmaalnaa oo hablaha marka farta lagu fiiqayo taasaa la yidhaah taa carabina taadu waa sax weeyi marka gabayaaga la arko ama isticmaalka kale carbeed la arko taa meelo badan baynu ku arkaynaa taa waa kii gabayaagu gabayga tirinayee lahaa faqaala yaa rabbaahu dayfun walaa qiran bixaqika laa taxrimhu ta laylati lama bixaqika laa taxrimhu ta laylati lama taa alaylati laxma ilaahayo waa marti waxaan siiyana ma hayo ilaahay ow habeenkan hilib ha ka qadin buu yidhi meeluun ilaahayow hilib ninkaa martidaa aan siiya iiga keen waxba uu waayey miskiinku midi ayuu qaatay xoolana xero uguma jiraan ubadkiisa isagaa tilmaamay wuxuu yidhi siduu carruurtayda ilaahay u abuuray laxoox afkaa mayna gelin wuxuu yidhi carruurtaydu dhar ma xidhaan dabaysha iyo dhaxanta iyo maxaanku idhaha roobka dhogor bay yeesheen buu yidhi hooyadood markay daba fadhiistaan baraar baa la moodaa bu yidhi baraar baraar yaroo gas leh ayaa la moodaa kaba mayna xidhanin buu yidhi way cagaagan yihiinoo cagta lafteedii baa saan yeelatay qodaxda markay ku joogsadaan qodaxdaa la mudaa qodaxdu waxba ma muddo kolkaa kuwii yaryaraa ee baraarka ahaa ayuu mid kamidihi arkay aabihii oo midi la cararaya kolkuu arkay buu aabbihii usoo dhawaado aabba aniga ii gawrac buu yidhi yaa abatidbaxni wahayy lahu ucman aabba aniga i gawracoo hilib yar iga samee wuu isku dayay inuu gawrac is mirkuuna gawricin ayuu arkay farow dameer farow buu arkay dameer farowgii ayuu martidii usoo qalay tiibuu u keenay gabayga dhexdiisuu kaga warramaya waxaynu uga jeednaa maxalushaahidkeennu waa taa alleylati taa fa qaala hayaa rabaahu dayfun qiran bixaqika laa taxrimhu taa alleylati laxma ereygaa taa ee gabayga ku jirta wadaad filistiiniyaan beri weydiiyey ereygaa taa ah. niman suuriyaana iga horreeyey oo safka iga horreeye fadhiyey waxaan ku idhi ustaad waxaan ku weydiiyey kelimatu ta macnaheegu waa maxay dhinac alla dhinacu u qaado ayuu garan waaya horta nimankii suuriyiintiiba i diidey inay su idii gudbiyaan jaanis baan u helay markii dambe anaa gudbiyey waxaan ku idhi taa oo gabaygaa ad ku jirtaa waa maxay bixaqika laa taxrimhu taaa laylati laxma markaa dhinac alla dhinacu u qaado ayuu garan waayey markaasaan ku idhi taadu saddex macnay lahayde ma ishaara ma dhaarba mazaaida ziidad lilkaafiyaba markaasuu yihi waa ishaara waa teenan hadda aynu halkan marayno tan wuxuu ihi soomaalida loo taakeli maaye buu yidhi soomaalida nima loo taakelayo maaha wuxuu ku daray in aanu moodayay de inaan anigu aan soo maray ashar sidii loo sameeyey dadka soomaalida a ah looma taakele buu yidhi kolkaa inaan ashar soo maray buu moodayaa oon ashar wax ka soo faa'iidaystay ereyga taaihi culima waa ismu ishaare waana inan kuu dhow ereyga tii ihi sidoo kale waa ismu ishaare waana inan kuu dhow wadihi weeyi wadihi weeyi watii weeyi watihi weeyi wataa weeyi gabadha imise lafdi bu haddaba sheekh uu sheegay afar lafdi laba daal bay ka bilowdaan waa dii iyo dihi labana ta bay ka bilowdaan waa tii iyo tihi saddexna ta bay ka bilowdaan waa tii iyo tihi iyo taa shan buu sheegay markaa afar uma sheegina shan buu u sheegay shan lafdi culimmadu waxay yidhaahdeen gabadhu toban bay leedahay ismushaare xaggiisa gabadhu toban bay leedahay baa la yidhaahdaa tobankii shanno daal bay ka bilowdaan shanno ta'bay ka bilowdaan tobankii shanunbuu inoo sheego shan buu ka aamusay uma alishaaratu waa ishaaradii wahiya iyadu daaweeyi oo lil mudakari lab u sugnaaday wadii weeyi wadihi weeyi watii weeyi watihi weeyi wataa weeyi oo lilmu'anasi inanta dhadigaa u sugnaaday wa dhani iyo wa tani wey waa labada musane daani waa labadan waa laba nin oo kuu dhow taanina waa labadan waa laba dhadiga oo kuu dhow oo lilmusana musanaha u sugnaaday birafci mar bilalifi alif buu ku sugnaaday rafcan xilliga rafcaha marka la rafcinayo dhani iyo taani baa la oran wa bilyaa iyo ayuu ku sugnaaday jaran marka jerka iyo wa nasban marka nasbaha labadaba deyni iyo tayni baa la odhan nasbo iyo jer ismu ishaaru haddaba markuu musane yahay ma mebni ba mise waa mucrab culimmadu waxay qaateen inuu mucrab yahay sababta loo ecraabay qolo musanay moodeen oo waa musana yidhaahdeen sida saxda ah waa mulxaqun bilmusanaa baa la yidhaha ma aha musane mana aha mebni waa mulxaqun bilmusanaa saddex madhab baa ku jira labada musane qole waxay yidhaahdeen waa mucrab waxaana loo icraabay liannahu mulxaqun bilmuhana waa qowlka ahlu taxqiiqu ay qaateen qolana waxay yidhaahdeen waa mebni waxaana lagu bineeyaa calaa maa yunsabu bihi ama alaa maa yurabu maa bihi bay yidhahdeen ama yurfacu ama yunsabu ama yujaru ayaa la icraabaya waxaa la icraabayaayo lagu raaba lagu binaynayaa baan doonayaa wixii la icraabi jiray qolana waxay yidhaahdeen may waaba muhanaba haddaba qowlka muhananimada sheegayaa maaha sax oo shuruudii musanaha waxbaa ka dhiman waxaynu ognahay musannuhu waa inuu mufradkiisu mucrab yahay kanna mufradkiisu waa daayo waa mebni qolada odhanaysa waa mebnina waynu diidnay oo sababta loo bineeyaa shabahuulxaraf buu ahaa laakiin shabahaasi shardi buu lahaa inuu qawi yahay ah baa daciifay markii musane laga dhigay haddaba waa inaynu nidhaa daani iyo taani waa mucrab waxaana loo icraabay liannahu mulxaqun bilmusanaa waa mulxaq waa ka daba tuur weeyi wa ulaa'i lafdiga ulaa'i a ulaa'i ragga iyo dumarka ayaa wadale ulaa'i waa kuwan lijamcihimaa jamacoogii bay u sugnaatay labadii jamac jamacaasi ragna wuu noqon karaa dumarna wuu noqon karaa waa lijamcihimaa jamacoogii bay u sugnaatay walbaciidu ka fogina bilkaafi kaaf buu ku sugnaaday mujaradatan ti oo laga qaawiyey min alaami laam mulaqanki oon la kala qaadayn ow maqruunatan ti oo lala xidhiidhiyey bihaa iyada ilaa fi lmuhanaa muhanaha dhexdiisa mooyaane muطlaqan wuxuuna yidhi walbaciidu bilkaaf haddaan doonayno ismu ishaare qariib ah waa qaybtaa horeen hadda ka soo sheekaynaynay haddaan doonayno ismu ishaare baciid ah walbaciidu bilkaafi mujaradatan min allaam muطlaqan ow maqruunatan biha baciidku waa marka kaaf qura lagu daro ee daaka la yidhaah ama kaaf iyo laam lagu daro ee daalika la yidhaah labadaasiba waa baciid madhabkan sheekheenu uu maray waa madhabkii maxamed ibnu maalig jumhuurta se wuu khilaafsan yahay madhabkoogu kan jumhuurtu waxay qabaan walbaciidu bilkaafi mujaradatan min allah halkuu inaga yidhi walmutawasitu in la yidhaah walmutawasitu bilkaafi mujaradatan min allah mulaqan haddaba haddaan mutawasit rabno kaaf qura lagu daraya oo daakabaad odhan haddaan baciid rabnona walbaciidu bilkaafi walaam kaaf iyo lam baa lagama maarmaana baciidka marka la rabo waa cinda aljumhuur laakiin maxamed ibnu maaligna laba martaboo quruu siiyey qariib iyo baciid mutawasidna ma jirto buu yidhi jumhuurtuna waxay yidhahdeen saddex martabo waa qariib iyo mutawasid iyo baciid qariiboo wax dhow ah mutawasidoo wax dhexe ah baciidoo wax foga walbaciidu ismu ishaaraha ka fogi bilkaafi kaaf buu ku sugnaaday mujaradatan tii oo laga qaawinayo min allaami laam muطlaqan lana kala qaadi maayo waa muطlaq oo wax alla waxaa doonteed kaaf qura ku dartaa waa baciid buu ku yidhi ow maqruunatan tii oo lala xidhiidhinayo bihaa laamta kaaf maclaam ah ilaa fi lmuhanaa muhanaha mooyaane muطlaqankii oo lab iyo dhadig aan loo kala qaadayn ama xaalatu rafciya xaalatu nasbiya xaalatuljar aan loo kala qaadaynin muhanuhu isagu kaaf iyo laa ma qaato keliya kaafuun buu qaataa wa filjamci iyo jamaca dhexdiisa mooyaane jamcuna fii lugati man maddahu cidda maday luqadeeda marka la rabe ulaa'i leh kaafuun bay ku daraan ulaa'ika laakiin laam laguma daro oo af carabi noqon maayo ulaa'i lika haddaa tidha ulaa'i lika maaha af carabi iyo wa fiimaa kii mooyaane taqadamatu ay ka hormartay ha tambiiha u tambiih ay ka hormartay haa-u tambiih haddii ismu ishaaraha lagu bilaabo kaaf iyo laam laguma daro haadaa haddaan hadda idhaha haa baan hadda ka bilaabay haadaa haadaadaa haddaba kaaf qura waan ku dari oo haadaaka baan odhan laakiin ma banaano inaan kaaf iyo laam ku wada daro oon haadaali ka idhaa af carabi maaha saddex jeer buu laamku mamnuuc yahay culimo saddex jeer ayuu laamku mamnuuc yahay wa ilaa fi lmuhana waa kow muطlaqan muhanaha laam laguma daro wa fi ljamci fii lugati man maddahu ismu ismushaaraa qolana ulaabay tidhaa oo way qasriyaan qolana ulaa'ibay tidhaahdaa oo way madaan haddaba kuwa ulaa'i yidhaahda ee mada laam laguma daro waa ka labaad wa fii maa taqadamathu ha tambiih ismu ishaare kasta oo haa laga bilaabay laam laguma daro haddaan haadaa idhaa kaafun baan ku dari haadaaka laakiin laam lagama yaabo inaan ku daro haddaan laakiin haada jaro oon daa uun idhaahdo markaasaan kaaf ku dari ama kaaf iyo laaman ku dari saddexdaa jeer buu laamku mamnuuc yahay sharaxa sheikeennan bal haddaan eego athaaliu ka saddexaad oo min anwaaci lmacaarifi macaarifta noocyadeeda ihi ismulishaarati waa ismulishaaraha wa yanqasimu wuxuu u qeybsami ismulishaaruhu bixasabi lmushaari ilayhi kafarta lagu fiiqayo xisaabtiisa ilaa alaaثati aqsaamin saddex qaybood inuu mufrad yahay iyo inuu muhane yahay iyo inuu jamac yahay saddexdaa haddana saddexdaasi waxa lagu sii dhufani laba saddexduba lab inay yihiin iyo saddexduba dhadig inay yihiin waa lix wayanqasimu wuxuu u qaybsami ismulishaaruhu bixasabi lmushaari ilayhi kafarta lagu fiiqayo xisaabtiisa markaynu eegno ilaa halaaثati aqsaamin saddex qaybood maa yushaaru bihi mid lagu ishaarayo lilmufradi mufradka oo labka ah mufrad baa lagu ishaaraa ama mufradkaasi waa keli keli haddaba kaa mufradkiihi waa mufrad xaqiiqa ah haadaa muxamed baad odhan haddaad doonto macnaha waaba jamac buu ka yahay ama musanne ayuu ka yahay laakiin waa fii xukmi lmufrad buu qabaa sida gabayga hoosta uu ku sheegayo kitaabkeennan sharaxu hoosta gabay yar buu ku qorayaa oo la yidhaah waa labiid nin la odhan jiro oo saxaabi ahaabaa gabayga tiriyey markuu siddeetan jiray ayuu gabay tiriyey siddeetan jirkiisii ayuu gabay bay tiriyey uu da'da aad iyo aad uu la yaabay cumriga ilaahay siiyey dhowr iyo siddeetankii buu gabay kala tiriyey boqol markuu marayey buu gabay tiriyey boqol iyo toban markuu marayey buu gabay tiriyey boqol iyo labaatan markuu marayey intaasoo dhan wuu de ilaahay cumri buu siiyey boqol iyo afartan markuu marayey buu gabay tiriyey waxa weeye markasta wuxuu ka gabyayey da'dan ilaahay siiyey iyo cumrigan loo barakeeyey wuxuu leeyahay hadda wuu cabanayaayo wuxuu leeyahay da'daydii baa dheeraatay walaqad maliltu min alxayaati wa tuulihaa wa su'aali haada annaasi kayfa labiidu boqoliyo dheeraad markuu jiray buu gabaygan tiriyey wuxuu idhi walaqad maliltu waxaan ka daalay min alxayaati noloshii waan ka daalay nolosha waan ka daalay buu yidhi wa tuulihaa dherarkeegana waan ka daalay buu yidhi wa su-aali haada naasi dadkan isu'aalaya ayaan ka daalay ee odhanaya kayfa labiid rag iyo dumar kayfa labiidun baa la hor labiid ka warrama un baa laleeya waa odaygii ugu da'da weynaaye kayfa labiid waan dhibsaday bu ihi su-aashaha kayfa labiid ah haddaba waxaa maxalushaahidka inoo ah wa su'aali haadaa ereyga haadaa mufrad buu ahaa hadana yuu farta ku fiiqayaa annaas dadkao dhan wa su'aali haada naasi waa k haadaagii annaas buu ku sifeeyey wuxuu saxdu waxay ahayd inuu wa su'aali haaulaai naas haaulaai naas ila naasku maaha mufrad caadiye eh, waa jamac idile saasay ahayd maa yushaaru mid lagu ishaaro bihi isaga lilmufradi mufradka wamaa yushaaru bihi iyo mid lagu ishaaro lilmuhana labada wamaa yushaaru bihi iyo mid lagu ishaaro liljamaacati jamaca saddex wa kullu mid kasta oo min haadihi halaaa saddexdan ka tirsan yanqasimu wuxuu u qaybsami ilaa mudakerin mid lab laga dhigayo wa mu'anasin iyo mid dhadig laga dhigayo mudakr iyo muanas buu uqaybsamay laba inoogu laba kusii dhufta waa lix falilmufradi mufradka waxaa u sugnaaday almudakeri ee labka ah lafdatun waaxidatun lafdi qura sheekeennaa qaba lafdatun waaxida e eh. waa shan lafdi laakiin naxwaha ah marka la joogo shan baa usugan sugan wahiya taasina waa daa lafdiga daa daaa ah. mufradkaasa iska leh welilmufradati gabadha almu'anasati dhadiga ah waxaa u sugan casharatu alfaa toban lafdi tobanka shantaa bay ka bilowdaan shanna daal bay ka bilowdaan khamsatun shan mabduu'atun bidaal daal baa laga bilaabaa wahiya dii waa tan wadihi waa tan bilishbaaci wadihi waa tan bilkasri kii oo la kasrinayo wadihi weeyi biliskaani kii oo la reebayo wadaatu weeyi wahiya akrabuha iyadu waa qariib wahiya akrabuhaa markaad tidhaa akrabuhaadaa hamoodina way ugu qariibsan tahay akrabuhaa waa ismu tafdiil laakiin ismu tafdiil alaa laysa calaa baabihi baabkii aynu naqaanay ismu tafdiilkani ma joogo wahiya hariiba un baa loo jeeda waa way kuwa kale ka dhalanaya inay qariib noqoto wa inama almashhuuru ka mashhuurkiihi isticmaalu daatin waa daati oo loo isticmaalo bimacnaa saaxibatin ereyga daati ah saaxibo ayaa loo isticmaala luqa alcarabiya ka qawlika oo kaleba wey daatu jamaalin a inan quruxu saaxiiba o bimacna lati allatii macnaheegaa loo isticmaalaa fii luqati bacdi dayi'in qabiilka reer dayi luqadooda qaarkood xakal faraau sheekha farre wuxuu xikaayooday bilfadli fadligii duu fadliga oo fadalakum allaahu bihi ilaahay idinku fadilay duudaasi waa aladii walkaraamati karaamadii daatu karaamadaasoo akramakum ullaahu akramakum ullaahu bihaa halkaa bihaa ma yidhi aniga bihi buu yidhi waa bihaa baa saxa wa daat daatu walkaraamati karaamadii daatu karaamadaasoo akramakum ullaahu bihaa oo ilaahay uu idinku karaameeyey haddaba daatudaasi waa allatii y allatii taasoo akramakum allaahu bihaa halkanuu bihaadii saxay falahaa waxaa u sugan xiina idin markaa halaaثu isticmaalaatin saddex isticmaal baa ereyga daatu aluga alcarabiya u sugnaaday saddex isticmaal ayay daatu luga alcarabiya leedahay mar waa ismu ishaare oo daatu waa tan marna waa bimacnaa saaxiba oo daatu waa usaaxibo waa tan waa usaaxibo inaga leh marna waa ismi mawsuul oo bimacno lati ah wa khamsatun shanna mabduu'atun bitaa'i ta' baa laga bilaabi wahiya shanta ta'da laga bilaabayaa tii weeyi wa tihii weeyi bilishbaaci kii oo la reebayo wa tihi weeyi bilkasri kii oo la kasrinayo wa tihi weeyi biliskaani kii oo la reebayo wa taa weeyi lafdiga taa'a walitaniyati lmudakeri kalmudakerka a taniyadiisa waxaa u sugnaaday daani lafdiga daaniya bilalifi kii oo alif ku sugan rafcan xilliga rafcaha ka qowlihi tacaala alla qowlkii kaleba weeyi fadaanika labadaasi burhaanaani waa laba deliil daani baan doonaynaa wadayni baa usugan bilyaa iyo isagoo ku sugan jaran wa nasban xilliga jarka iyo xilliga nasbaha ka qowlihi tacaalaa rabbi qowlkiioo kaleba weeyi rabbana rabbigayow arina natusi alladayni labadii rabbana arina ladayni sheekha waa lagu qabsaday rabbana arina ladayni aayaddan aayaddan wuxuu sheekhu deliishanayaa ismu ishaare dayni ah oo ya lagu nasbiyey muxuuna inoo keenay rabbanaa arino ladayni muxuu inoo keenay alladayni waa ismi mawsuul ismu ishaaraba ma aha eeg wuxuu la doonay alladaynina waa ismi mawsuul dayni qurina waa ismu ishaare maxaa looga baahnaa markaa sheekha dayni baa looga baahnaa ragga qaarkood waa khalad bay yidhahdeen sheekha ayay hoos martay intuu is yidhi dayni keen ayay alladayni kaga dhacday ragga qaarkoodna wuu ula kasay bay yidhaahdeeno waxaa la yidhahdaa baabu tandiir baa loo yaqaanaa baabu tandiir baabu tandiir macnaheedu waxa weeye haddaad alla daynidii haddaad daynidii weydo erey la xukuna baad keeni walow yuuna ahaaninba kii aad doonaysay e rabbanaa arina ladayni rabbanaa rabbigayow arinaa natusi alladayni labadii ama labadii natusi welitaniyati lmu'anasi ka la dhadigeeyey taniyadiisa waxaa u sugan welitaniyati lmu'anasi ka la dhadigeeyey taniyadiisa waxaa u sugan taani lafdiga taaniyabaa u sugan bilalifi alif isagoo ku sugan rafcan xilliga rafcaha ka qowlika oo kaleba weeyi jaa'atnii waxa isoo gaadhay haataani labadana isoo gaadhay wa haatayni labadana isoo gaadhay bilyaai jaran wa nasban ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisoo kaleba weeyi ixdabnataya labadayda hablood midkood haatayni ee kuwan ah walijamci lmudakeri ka labkaa ah jamciisa waxaa u sugnaaday iyo walmu'anasi ka dhadiga aba ulaa'i qaala tacaalaa alle wuxuu yidhi wa ulaa'ika kuwaasi hum lmuflixuun iyaga uunbaa liibaanay ulaa'ika hadda iminka ulaa'ikadaasi si toosa lafdiga cidda lagu xusay waa lab weeyi waayo humta ka dambaysaad ku garanaysaa wa ulaa'ika hum lmuflixuun dhadiguna ama waa marti oo marti ahaan bay ku soo gelayaan wa ulaa'ika hum lmuflixuun haddaba haaulaa idiyo dhadigiina waa aayadan kale wa qaala tacaala haaulaa'i kuwani banaatii waa aniga hablahaygii haaulaa'idaasi hablay ku dhacaysaa waayo waa mubtade oo khabarkii baaba banaatii ade wa banu tamiimin nimanka reer banu tamiim yaquuluuna waxay odhanayaan ulaa bay odhanayaan bilqasri iyagoo qasrinaya waqad ashartu waxaan kusoo ku soo ishaaray ilaa haadihi lugati luqaddan waxaan ku soo ishaaray bimaa kii dakartuhu aan sheegay bacda min bimaa dakartuhu bacdu waqad ashartu waan soo ishaaray ilaa haadihi luqati luqadan bimaa kii dakartuhu aan sheegay bacdu xagga dambe aan ku sheegay oo min anna laama laamtu laa talxaquhu inayna gelaynin fii luqati man madahu cidda maday luqadeeda laam laguma daro cidda aan madin waa caadi laakiin uma almushaaru ilayhi ma waxba halkaa inaga bedelay waqad ashartu ilaa haadihi luqa mahayna waqad ashartu waxaan ku soo ishaaray ilaa haadihi luqati luqadan bimaa dakartuhu wixii aan sheegay bacdu halkaa bacdu baa qablu ah soo maaha qablu maynoo qoraya halkaa bacdu maynoo qoraya bacduun baa inoo qoran soo maaha okay sharax ahaan baa laga yaabaa xaggan dambe inuu inoogu keeno kolkaas sharaxa ayaa bacdu markaynu nidhaa matnigii uma jeedno sharaxaynu ujeednaa waxa mushkilada male kolkaa way soo socotaa ayaa dhici waa mislo soo socota weeye waqad ashartu waxaan ku ishaaray ilaa haadihi luqati luqadan bimaa kii dakartuhu aan sheegay bacdu xagga dambe aan ku sheegay xaggan soo socota weeye oo min anna laama laamtu laa talxaquhu inayna gelaynin fii luqati man kii luqadiisa madahu maday ka luqadiisa geli mayso uma almushaaru ilayhi kafarta lagu fiiqayaa ima an yakuuna inuu yahay qariiban mid qariiba ow baciidan iyo inuu yahay baciid labadaa xaaladood waa jumhuurtu ma qabaane maxamed ibnu maalik baa qaba sheekana u ku raacay eh, qariib iyo baciid labadaa xaaladood unbuu siiyey jumhuurtu waxay qabaan saddex xaaladood qariib iyo baciid iyo mutawasit fa in kaana qariiban qariib hadduu yahay jia waa lala iman bismilishaarati ismulishaara lala iman mujaradankii oo laga qaawinayo min alkaafi kaaf wujuuban waajibnimo wa maqruunankii oo lala xidhiidhinayo biha tambiiha u tambiih jawaazan jaa'iznimo taquulu waxaad odhan jaaanii waxaa isoo gaadhay haadaakan wa jaaanii waxaa isoo gaadhay daakan haadaadu habay haabay wadataa daaduna ma wadato walyuclam haddaba ha la ogaado annaha tambiiha u tambiihdu talxaqu inay ku biirayso ismalishaarati ismulishaaraha bimaa dakartuhu aan ku sheegay bacdu xagga dambe oo min annahaa iyadu idaa laxiqatu markii ay gasho lam talxaqu inayna gelayn laamulbucdi laamulbucdi arrinkaasaynu la soconaynaa wain kaana baciidan baciid hadduu yahay wajaba waxaa waajibaya iqtiraanuhu inuu la xidhiidhsado bilkaaf imaa mujaradatan in laga qaawiyo min alaami laam sida daaka oo kaleba weeyi ow maqruunatan iyo in lala xidhiidhiyo bihaa iyada naxwu daalika oo kaleba weey wa tamtanicu waxaa mamnuuca allaamu laamtu fii halaati masaa'ila saddex jeer bay laamtu mamnuuc tahay ixdaaha midkood almuhanaa waa muhanaha taquulu waxaad odhan daanika ayaaad odhan daanika iyo wataanika walaa yuqaalu la odhan maayo dhani lika walaa tani lika la odhan maayo athaaniyata labaadna aljamcu waa jamc waa tan haddaba halkii bacdu inoogu ishaarayey athaaniyata labaadna aljamcu waa jamca fii lugati man madahu cidda maday luqadeeda marka la doonayo taquulu waxaad odhani ulaa'ika walaa yajuusu ma banaana ulaa'i lika inaad tidhaa waman qasarahu ninka qasriyeyna qaala wuxuu odhanayaa ulaa wuxuu odhanayaa ulaalika buu odhan ulaalika ulaalika ulaalika ahaalisa mas'alada saddexaad idaa taqadamat calayhaa markay ka hormarto weeye ha tambiiha u tambiih markay ka hormarto taquulu waxaad odhani haadaaka oo kaaf quraad ku dari walaa yajuusu mase banaana haadaa lika inaad tidhaa haadaa lika lama ogola haadaa lika inaad tidha haadaa lika sida ulaalika aynu hadda ulahayn oo kale u odhan mayse tan haadaa lika halkaa culima waxaa inoogu dhammaaday ismu ishaarihii aqsaamta ismu ishaaruhu uu lahaa sheekhu waxba kuma baydhin oo ismushaaraha qaybihiisa uu ka soo gaabsaday sidaa aynu arkayno ilaa boqol iyo siddeed qaybood oo ismushaaruhu uu yeelan jiray ayaa jirtay oon xagga hore ku soo marnay iyo kutubteennii hore aynu ku soo marnay alqismu araabic qaybta afraad ee macaariftiihi alismu almawsuul waa ismiga mawsuul halka almawsuuli laamku iga kasriyey muu kasriyey laamka laamka waxaa la kasrin karaayo qura ismiga haddii asha laga daayo alqismu araabicu qeybta afraad ismulmawsuuli haddii la ismiga alma ka daaye eeg ismiga hore alma ka daaye ismiga hore ma alismi bu yidhi mise ismi unbu yidhi almawsuul unbu yidhi waa sax weeye ismulmawsuuli haddii la laamka waa la kasrin haddii alismu ladhah al lagu darana laamka waa la godi intaa un baan ujeednaa maxalushaahidkeenna haddaba mawsuulka culima labaa loo qaybiyaa mawsuul xarfiya iyo mawsuul ismiya labada ayaa loo qaybiyaa waa kan kitaabkeennu halkan inoogu qoraya ama inoo taabanaya mawsuulaadkii xarfiga ahaa en xagga hore ku soo marnay iyo gabayga ku soo arooray وhاkا حروفا بالمسادير uwilاad والذikr لها خمسان أصح كما rwو وhا hiy أn بالفاaتح أنا مشددا وزيدا عليها كي فخذها وما wlw وhاaka قاado حروفا بالمساdير أولd ama uwilad wahaaka qaado xuruufan xuruuf qaado uwilad lagu dhalaaliyey bilmasaadiri ama awalad dhalaalisay bilmasaadiri xuruuf waxaa jirta adawaatulmasaadir la yidhaah waxa weeye mawsuul xarfiya baa loo yaqaanaa mawsuul xarfiya waa shan xaraf wa dikri sheegidayda laha iyada aan sheegay khamsun shan inay yihiin asaxu isagaa sixa badan kamaa rawow siday wariyeen waa shan wahaa baraaruga hiya iyadu an weeyi bilfadxi marka la fadxiyo hamsaha loo jeedaa jeedaayo nuunka looma jeedo annaweyi mushadadan marka la shado waziida calayhaa waxaa lagu ziyaadiyey kay fikudha iska qaado wamaa baa lagu ziyaadiyey iyo walow baa lagu ziyaadiyey shantaas mawsuul xarfiya baa loo yaqaanaa kitaabkeenu kama hadlayo shantaa mawsuulka xarfigaa kitaabkeenu kama hadlayo mawsuulka ismiga abuu ka hadlayaa kitaabkeenu ismi mawsuul waxay ku kala duwan yihiin labada mawsuul mawsuulka xarfigiihuna siluu u baahan yahay caa'id uma baahna mawsuulka ismigiihina siluya caa'id buu u baahan yahay mawsuulka ismigu silo iyo caaid buu u baahan yahay mawsuulka xarfigiina silo quru u baahan yahay caaid uma baahna uma almawsuulu mawsuulkii weeye ismigii mawsuul baa looga jeedaa wa huwa mawsuulku waa macrifo su-aal baan idinka diray inaad xasuusantihiin mooyaane xabedel waxaan idinka diray ismiga mawsuul culimada usuulku markay adilada ka hadlayaan alfaadulcumuumkay ku dareen soo caynkaa ma qoladeenna nuxaaduna macaariftay ku dartay miyayna labadaas isdiidaynin baan idin idhi ma ka soo shaqayseenoo ma soo baadheen horta su-aashaa ma la soo baadhay culimo waxa lagu xalinayo lafdigan laleeyahy waa min alfaad alcumuum haddana laleeyahy waa macrifo wax gaaruu ku dhacayaa ma ma la soo baadhay culimo waayo berri baynu dib ugu dhiganaynaa insha allah haddii rabbi ogolaada berri bal intaa ka horraysa inaad inaad waxbaadhi inuumaan rabaa kolkaa isku dayac inaad kutubta soo baadhiin sababta ismiga mawsuul aynu alfaadulcumuum ugu darnay culimada usuulku ay ugu dareen alfaadulcumuum haddana halkan macrifada culimadu naxaadu ay ugu dareen uma almawsuulu ismigii mawsuul weeyi haddaba ismiga mawsuul waa macrifo wuxuuna ku macrifoobaa asha maaha alladii markaan idhaha ashan kuma macrifoobin wuxuu ku macrifoobaa silada haddaan idhaha jaa aladii kiibaa yimid alladiigaa lama garanayo ilaayow silada sheego jaa aladii kii baa yimid acdaaka qalaman qalinka ku siiyey arma garatay markaan acdaaka qalaman idhi waad fahantay silaa loo yaqaanaa intaa yar acdaaka qalamana caaidkuna waa damiir ismiga mawsuulu noqonaya siladu sagaal shardi bay u baahan tahay kitaabkeenu laakiin sagaalkaba ma dhammaystirayo caaidka laftiisu axkaam buu leeyahay aada u tiro badan uma almawsuulu mawsuulkii weeyi wa huwa ismiga mawsuul alladii waa lafdiga alladii ah waa ninka allatii waa la iyo walati lafdiga allatii ah waa gabadha waladaani lafdiga alladaani ah waa labada rag walataani iyo lafdiga allataani ah waa labada dumara bilalifi alif bay labadu ku sugan yihiin rafcan marka la rafcinayo rag iyo dumarba wa bilyaa-i ya ku sugan yihiin jaran marka la jarayo iyo wa nasban marka la nasbinayo walijamcilmudakeri jamca labkaa waxaa u sugnaaday aladiina baa u sugnaaday jamcaa labkii bilya iyo abuu ku sugan yahay muطlaqankii oo kala qaadayn mar kaste iyo abuu qaadanaya oo waa aladiina laakiin xilliga rafcaha aladuuna la odhan maayo ilaa luqayar mooyaane luqayar baa soo aroortay oo aladuuna ugu dhawaaqaysa sida gabayaaga odhanaya naxnu laduuna sabaxuu sabaaxa yowma nukhayli kaaratan milxaaxa waa gabayaaga boggaa boqol iyo saddex iyo afartan uu qorayo naxnu laduna sabaxu sabaaxa yowma nukhayli kaaratan milxaaxa naxnu annagu alladuuna kuwii baanu nahay sabaxu ku waaberiistay sabaaxan subaxdii hore ayaanu ku waaberiisanay yowma nukhayli maalintii meesha yowmu nukhayl baanu ku waaberiisanay kaaratan annagoo weerar qaadayna milxaaxan isdabajooga dagaal isdabajooga ayaanu yowmu nukhayl qaadnay reerkaa waanan ku waaberiisanay bay yidhaahdeen haddaba waa bilyaai muطlaqan sida asalkaa ya un buu qaadani haddii aladiina fii maxali rafcin tahay ya'daasuu sidani oo waa jaa aladiina hadduu fii maxali nasbin ya ama fii maxali jarin ya'daasunbu sidani waa muطlaqan walulaa weeyi alulaa asha hore haddii laga daayo ulaa un la yidhaha ismushaare weeyi haddii ashaa lagu daro alulaa la yidhahdana ism mawsuul bay isku bedeleysaa walulaa weeyi alulaa waa jamac raggu uu leeyahay sidoo kale dumarkaa in yar la yeesha walijamcilmu'anasi kuwa la dhadigeeyey jamacooga waxa u sugnaaday allaa-i iyo wallaati haddaad doonto iyo aha dambe xadaf oo allaati iyo allaa-i qudha dheh wa bimacna aljamiici dhammaan kuwaa hore macnahooga waxa ku sugan waa mukht mushtaragii man ereyga man ihi mar nin bay ku dhacdaa marna gabadh bay ku dhacdaa marna laba raga bay ku dhacdaa marna laba dumara bay ku dhacdaa marna jamc ragga bay ku dhacdaa marna jamc dumar haddaba waa man qura waa ku waxaa kuu kala sheegayaa kolba siladaa kuu sheegaysa haddaan idhaahdo jaaa man akramanii amsi jaaa man akramanii amsi hadda mantaasi iyay ku dhacaysaa aladi haddaan manta masaxo oon aladi ku bedelo waa sax jaa jaaa aladii akramanii amsi haddaan idhaha waa sax mantaasi hadda aladii bay ku dhacaysaa jaaa man akramanii amsi maxaan ku gartay inay aladii ku dhacaysa maxaan ku gartay waxaan diidayaa alladiina kuma dhacaysaan leeyahay aladaanina kuma dhacaysaan leeyahay allatiina kuma dhacaysaan leeyahay aleg allatiina kuma dhacaysaan leeyahay bal allataanina kuma dhacayso haddaba maxaan ku ogaaday alladani iyo allataani inayna ku dhacayn labada musane jaaa man akramani markaan idhaa hadday alladani iyo allataani ku dhacayso akrama ayaa alif lagu taagi lahaa maxaa la odhan lahaa jaaa man akramaani alifkaa hadii la waayey waxaa la ogaaday mantani inayna alladani iyo alla taanitoona ku dhacaynin maxaan ku ogaanay inayna alladiina jamac ragga ku dhacaynin waxaan ku ogaaday akramada ayaa wow lagu dari lahaa oo maxaa la odhan lahaa jaaa man akramuni amsi baa la odhan lahaa kol haddii wowgii la waayey mantani alladiina kuma dhacayso maxaan ku ogaanay mantani allah tii jamac dumara a ku dhacaynin waxaan ku ogaanay akrama baa nuunu niswo lagu dari lahaa jaa'at baa la odhan lahaa man akramnanii amsi akramnanii maxaan ku ogaaday mantaas inayna allatii ku dhacayn gabadha akrama ayaa taa u lagu dari lahaa jaaat man akramatni baad odhan lahayd hadday allatii ku dhacayso intaasoo dhan waxaynu ogaanay culimo haddaba inayna mantaasi ku dhacayn waa shan labada musane iyo labada jamac iyo gabadha qura shantaa kuma dhacayso yaa soo hadhay hadaba mantan aladii qura aladii bay ku dhacaysa jaaa man akramani ams allatii sidee baan uga dhigaa jaat man akramatni amsi jaat man akramatni amsi sidee baan alladaani uga dhiga jaaa man akramaanii amsi sidee baan alla taani uga dhigaa masaladaa culimada luqaddu waad aragteenoo hadal baa ugu jira jaat man akramataani amsi ama jaaa man akramataani amsi waa sax weeye labadaa dariiqkaa doonta dhe sidee alladiina uga dhigaa jaaa man akramuunii amsi sidee baan allah ti uga dhigaa jaaءat man akramnanii amsi wahaakada lixdiiba mantu way ku dhici maaduna way ku dhici ayuduna way ku dhicdi alna way ku dhici markay sifo sariixaa ku jirto eh, wa bimacna ljamiici dhammaan macnahooga waxa ku sugan man lafdiga man abaa ku sugan wa maa lafdiga maa abaa ku sugan wa ayun lafdiga ayunabaa ku sugan waa al lafdiga al abaa ku sugan fii wasfin wasfi dhexdii wasfiga oo sariixin cad oo wasfinimada ku cad oo ligayri tafdiilin tafdiil kayrkii usugan welibana waa ligayri tafdiilin tafdiil kayrkiibuu usugan wax la kala dooranayo o lakala fadilayo kuma dhacayo waa ligayri tafdiil ka daaribi kolkaa wasfiganaan ismu tafdiil ahayn ka daaribi oo kaleba wey esha addaaribi ku jirtaa addaaribi asha ku jirtaa mar aladii bay noqon marna allatii bay noqon marna alladaani bay noqon marna allataani bay noqon marna alladiina bay noqon marna allatii bay noqon waa addaarib hadda haddii jaaa daaribu icraab lagu dhaha jaaa daaribu addaaribu seed ku icraabi waxaad odhani jaaa ficil maadi mabniyun cala alfatxi addaaribu alismu mawsuul laa tatimu ilaa bisilatin wacaa'idin wahiya faacilu walfaacilu marfuuc wacalaamatu rafcihi damatu musaxlaqatu ilaa maa bacdaha lianna an lama ashbahat alxarfa lafda wa macnan لفظا ومعنى ألزق إعرابها إلى ما بعدها التي كانت حقها عليها والعائد ضمير مستكن في الوصف وهو الذي دلنا على اسميتها لأن ضمائر لا ترجع إلا إلى الأسماء ضارب صلة موصول لا محل له من الإعراب كما قال محمد بن مالك في الخلاصة وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال قل وإن شئت تقول أي إن قسد الاسمية jaa daaribu adaarib faacil marfuuc calaamatu rafci dama daahira waa labada wejkaa doonto ayaad qaadan doontaa waxaynu nidhi hadaba wa bimacna aljamiici dhammaan macnahooga waxa sita man ayaa sita wa maa ayaa sita wa ayun ayaa sita wa al ayaa sita fii wasfin wasfi dhexdii wasfiga oo sariixin ku cad wasfinimada ligayri tafdiilin wasfiga oo ligayri tafdiilin tafdiilan u sugnayn ka daaribi oo kaleba waa ismigaa faacil ka daaribi oo kaleba weey ismigaa faacil wlmadruubi oo kaleba weeyi ismigaa mafcuul waduu oo kaleba weeyi fii luqati dayi'in luqadda reer dayi waduu oo kale weeye odhan mayno waduu oo kalaa u sugnaaday baynu odhan waduu wa bimacna aljamiici duu wa bimacna aljamiici dhammaan macnahooga waxa ku sugan duu lafdiga duu ah fii luqati dayi'in luqadda reer dayi wadaa iyo lafdiga daa ah oo bacda maa maa daba dhacday ow man ama man daba dhacday maada iyo manti alistifaamiyatayni istifaamiyataynka ahaa ee su'aal aal dalabka ahaa maada iyo manta ayay daadu daba dhacdaa oo maxaa la odhanayaa maxaan idhaahnaa maada ama mandaa saasaan odhanaynaa maaduna waa inay istifaamiye tahay eh, mantuna waa inay istifaamiye tahay wa silatu alal siladeedu siladu waa jumlada ama waxa jumlada meeshiisa dhacaya wasilatu al al siladeedii weeyi alwasfu wasfigii wasfi unbaa al sila u ah hadda silatu al waan soo qadimay khabar baan ka dhigay waxaa kaloon heli karnaa inaan mubtade ka dhigno wasilatu al al siladeedu alwasfu waa wasfi waa wasfi oo alwasfudaasaa khabarkiia ah markaana wasfiguna waa ismi faacil iyo ismi mafcuul wasilatu gayrihaa gayrkeed siladeeduna imaa jumlatun khabariya jumlo khabariye ah inay tahay jumlo khabariya oo mubtadiya khabar ka kooban oo daatu damiirin damiir u saaxiiba damiirka oo dibqin waafaqaya lilmawsuuli mawsuulka waafaqaya dibqin waafaqaya lilmawsuuli mawsuulka waafaqaya eeg jumladu waa in jumladana silo la odhanaya ismiga mawsuul daba dhacaysa waa inay damiir wadato damiirkuna waa dibqin lilmawsuul ismiga mawsuulba waafaqi hadduu ismiga mawsuul nin yahay damiir nin ah hadduu ismiga mawsuul dhadig yahay damiir dhadiga hadduu ismiga mawsuul laba yahay damiir laba ah hadduu ismiga mawsuul jamc raga yahay damiir jamc raga hadduu dhamac jamc dhadigaya wahaakada yusama caa'idan caa'id baa damiirkaa lagu magacaabaa waqad yuxdafu in la xadfo ayaa la arkaa damiirkaa waa la xadfaa caa'idka waa la xadfaa fii maxali rafcin isagoo a waa la xadfaa fii maxali nasbin isagoo ana waa la xadfaa fii maxali jarinna waa la xadfaa fii maxali rafcinkiibuu soo qadimay naxu ayuhum kooge ayuhum kooga ayuhum kooga huwa isagu ashadu daran calى araxmaani allaha raxmaanka ah dushiisa citiyan uma lananzicana min kuli shiicati ayuhum ashaddu calى araxmaani citiya ereygaa ayuwa ismi mawsuulo aladii bay ka dhigan tahay ashadduna waa khabar oo siladii ayaa mubtadiya khabar ka koobnaa mubtadihii baa la xadfay oo huwa ashaddu ah isla mubtadaha huwadiihi waana caa'idkii kolkaa caa'idku marna juz-u siluu noqdaa marna wuxuu noqdaa kayr sila noqdaa hadda isagoo caa'ido huwadu ayay dhinacna juzu sila ka tahay waqad yuxdafu waa la xadfaa waa caa'idka naxwu ayuhum ashaddu oo kale wamaa camilatu aydiihim oo kale halkaa wamaa amilatu aydiihim buu kitaabka igu qorayaa aayadda haddii wamaa camilatu la qoro wax xadfaniba ma jiro wamaa camilat aydiihim baan doonaynay wamaa camilat soo maaha sax wamaa camilat aydiihim waxay gacmahoogu sameeyaan suuratu yaasiin aayadda shan iyo soddonaad wamaa camilat kolkaa wamaa camilad daa waxaa xadfani waa hada wamaa camilatu kan aniga wii qorayo hadii la xadfayey ayuu ka igu muujinayaa waxaan filayaa qiraa'aadku inay halkaa ama su-aashaa inay wejiye ugu sugan yihiin quraada culimada waa haddana mansuubkii ayuhum ashadudaasi waa fii maxalli rafcin wamaa camilat aydiihimna waa fii maxalli nasbin faqdi niyahow samee oo gudo maa ka anta adigu qaadin aad samaynaysid maadaasi waa ismi mawsuul anta qaadin waa jumlo khabariye oo sila ah caa'idkiina waa maxduuf oo majruur buu ahaa anta qaadiihi bay ahayd qaadiihi qaadigan bay hadaasi ka maqan tahay qaadiihi ah waa fii maxali jarin haddaba saddexda tusaale eegata saddexda tusaalean qaadanay ayuhuma shadu caa'idka xadfani waa fii maxali maxay rafcin wamaa camilat aydiihim caa'idka xadfani waa fii maxali maxay nasbin faqdi ma anta qaadin caamilka xadfani waa fii maxali maxay jarin haddaba jarin baa laba tusaale leh caamilka fii maxali jari noqonaya waxaan doonaya caaidka fii maxali jari noqonaya caamilkiisu mar waa ismi oo waa qaadintan marna xaraf buu noqonaya oo wayashrabu mima tashrabuun wayashrabu wuxuu cabbayaa mimaa kii xaggiisa tashrabuuna minhu aad ka cabbayseen tashrabuuna minhu minhu baa ka xadfan ow darfun ama waa daraf waxa darafkii waa waa waa siladii siladii jumlo khabariye ah way noqoni ow darfun bay noqona ama daraf ow jaarun wa majruur ama jaar iyo majruur taamaani taam ah oon u baahnayn wax kale mutacalliqaani ku tacalluqaya bistaqara istaqara ku tacalluqaya maxduufan isagoo la xadfay siladu waxay noqotaa jumlo khabariyaa ah kow ama daraf laba ama jaar iyo majruur taam ah oo ku tacalluqaya darafka laftiisa taamaanidani taamaanidaasi jaar iyo majruurka qura ma aha waa darafka iyo jaariya majruurka labadooduba waa waxaa la diidaya waxyaabaha qaar baa khayru taam la yidhaahdaa ama darafka laqwiga loo yaqaano albaabraabicu bal sharxiina aan eegno culimo albaaburaabicu baabka afraad oo min anwaaci lmacaarifi macaarifta noocyadeedii ihi alasmaau lmawsuula waa asmaada mawsuulaadka loo yaqaan wahiya almuftaqiratu waa mid u baahan wahiya iyadu waa mid u ilaa silatin silo oo jumloa ah, ama darafa ama jaariya majruura iyo wa caa'idin caa'id caa'idka oo damiir ah wahiya iyadu calaa darbayni laba qaybood bay ku sugan tahay khaasatin mid khaas ah wa mushtarakatin iyo mid mushtaraga ah. falkhaasatu ta khaaska ihi alladii waa lafdiga alladii ah oo lilmudakeri labka u sugnaaday walatii waa lafdiga allatii ah oo lilmu'anasi dhadiga u sugnaaday waladaani waa lafdiga alladaani ah oo litatniyati lmudakar labka tatniyadiisa u sugnaaday walataani waa lafdiga allataani ah oo litatniyati lmu'anas dhadiga tatniyadiisa u sugnaaday wa yustacmalaani waxaa loo isticmaalayaa bilalifi alif baa lagu isticmaali rafcan marka la rafcinayo wa bilyaa iyo baa loo isticmaali jaran marka la jerayo iyo wa nasban marka la nasbinayo wlulaa lafdiga alulaa baa loo istim walulaa wey lafdiga alulaa oo lijamci lmudakeri jamca raggaa u sugnaaday wa kadaalika kaa waxaa la mida aladiina wa huwa isagu bilyaa iyo abuu ku sugan yahay fii axwaalihi xaaladihiisa kullihaa gebi ahaan wa hudaylun qabiilka ree hudayl wa cuqaylun iyo qabiilka kale ree cuqayl yaquuluuna waxay odhanayaan alladuuna bay odhanayaan rafcankii oo la rafcinayo waladiina bay odhanayaan jaran kii oo la jerayo iyo wanasban kii oo la nasbinayo gabayaagana luqadooda ku yimid naxnu laduuna sabaxuu sabaaxa yowma nukhayli kaaratan milxaaxa gabayaagaasi luqadoodii ayuu ku yimid wallaa-i iyo wallaati oo kale wallaa iyo wallaati weeyi walaka waxaa kuu sugnaaday fiihimaa labadanba ihbaatulyaa ya-da in la sugo allaa-i la akhriyo ama allaati la akhriyo wa tarkuhaa iyo iyadoo la yskaga tago wa tarkuhaa kaafkuu iga kasriye wa tarkihaa buu qoraya wa tarki kaafku kasre ma sitee dammu sitaa wa tarkuhaa iyo iyadoo laga tago wlmushtarakatu kuwa mushtarakada ee la wadaagaa man weeyi lafdiga man ah wa maa weeyi lafdiga maa ah wa ayun weeyi lafdiga ayun ah wa al weeyi lafdiga al ah wa duu weeyi lafdiga duu ah iyo wadaa weeyi lafdiga daah fa haadihi sitatu lixdan tudlaqu waxaa lagu idlaaqi cala mufradi mufradka iyo walmuhanaa labada iyo walmajmuuci jamca almudakeri lab oo min haadaa kan kulligii gebi ahaan ka ahaaday iyo walmu'anasi ka dhadiga ah oo dhan taquulu waxaad odhani fii man yucjibunii waxa iga yaabiyey man jaa'aka kii kuu yimid mantaasi hadda alladii bay ka dhigan tahay man jaa'adka tii kuu timid waman jaa'aaka labadii kuu yimid waman jaa'ataaka dumarkii kuu yimid waman jaa'uuka dumarkii ku raggii kuu yimid waman ji'naka dumarkii kuu yimid wa taquulu waxaad odhan fii maa limanka qaala kugu yidhaa ishtaraytu waxaan soo iibsaday ximaaran dameer lab-a ow ataanan ama dameer dhedig ow ximaarayni ama laba dameer ow ataanayni ama laba dameeroo dhediga ow xumuran ama dameero lab-a ow utunan ama dameero dhediga ninka sidaa kugu yidhaa maxaad odhan acjabanii waxa iga yaabiyey ma shtaraytahu kaad soo iibsatay wama shtaraytaha kaad soo iibsatee dameerta ah wama shtaraytahumaa labada aad soo iibsatee dameeraha lab iyo dhedigay dooni ha noqdaan wama shtaraytahum kuwaad soo iibsatee dameero lab wama shtaraytahunna kuwaad soo iibsatee dameere dhadiga wa kadaalika saasoo kalea tafcalu ku samayni filbawaaqi baaqiga saasoo kale unbaad samayni ood ka yeeli buu ku yidhi wa innamaa takuunu al kelmadda al ihi waxay noqotaa mawsuulatan mid la sileeyey bishardi an takuuna waxaa la shardiyaa ahaanteeda daakhilatan mid galaysa ay tahay calaa wasfin wasfi sariixin wasfinimadiisu ay caddahay oo ligayri tafsiilin tafsiil hayrkii u sugnaaday liayri tafdiilin tafdiil ayrkii u sugnaaday halkaa tafsiil bu kaygu qoraye waa tafdiil liayri tafdiilin tafdiil hayrkii u sugnaaday wa huwa isagu alaaatun waa saddex waa ismigaasi ismigaa faacil ismulfaacili waa ismiga faacilka daaribi oo kale wa smulmafcuuli iyo ismiga mafcuulkalmadruubi oo kale wa sifatu lmushabaha iyo sifada mushabahada kalxasani oo kale fa idaa dakhalat markay gasho calasmin ismi dushii ismiga oo jaamidin jaamida karajuli oo kaleba weeyi ow calaa wasfin ama wasfi dushii wasfiga oo yushbihu shabahaya alasmaa'a asmaada aljaamidata jaamidkaa ka saaxibi oo kale ow calaa wasfi tafdiil wasfiga tafdiilka faa'iideynaya kalafdali iyo walaclaa oo kaleba weeyi alafdalka qiimaha badan walaclaa iyo ka sarraynta badan fa hiya iyadu xarfu tacriifin waa xarfu tacriif wa inamaa takuunu waxay noqoni duu lafdiga duuihi mawsuulatan mid la silaynayo fii luqati dayi'in luqadda reer dayi khaasatan oo qura taquulu waxaad odhanaysaa jaa'anii waxaa i soo gaadhay duu qaamo kii istaagay wa sumica waxaa la maqlay min kalaami bacdihim qaarkood hadalkooga waxaa laga maqlay laa waduu fi samaa'i carshuhu laa maya waduu kii baan ku dhaartay fi samaa'i samada dhexdeeda uu ahaaday carshuhu carshigiisuye waa duudiiyo alladii oo kale ah wa qaala shaaciruhum gabayaagoogii wuxuu yidhi ninkaa qoladaa gabayaagoogii faina maa maau abi wajaadii wabiri duu xafartu waduu fa faina almaaa biyuhu maau abi waa aabbahay biyihiisii wajadii iyo awowgay biyihiisii wabi'rii ceelkaygii duu kaasoo xafartu anigu aan qotay waduu kaasoo dawaytu anigu an dhistay oon kaabada u sameeyey anigaa soo dhisay buu ku leeyaho kaabada usoo samaystay kaabadaha jaranjarooyinka lagu joog joogsanayo oo kale ayaanu soo sameeyey ama dhagaxbaaban ku soo dhistayba wa innamaa takuunu daa lafdiga daa'ihi waxay noqon mawsuulatan ismi mawsuul bay noqon bishardi an yataqadamahaa horumar uu hormaro ayaa la shardiyaa maa alistifaamiya maada istifaamiyada ah naxw maadaa anzala muxuu soo dejiyey rabbukum rabbigiin hadda maadaasina waa istifaamiyo daadaasina waa alladii oo kale maa maxay buu ahaaday daa alladii ka anzala rabbukum rabbigiin uu soo dejiyey ow man alistifaamiya manta istifaamiyadu inay ka hormarto naxwu qowlihi gabayaaga qowlkiisoo kaleba weeyi waqasiidatin taati lmuluuka hariibatin qad qultuhaa liyuqaala man daa qaalahaa waqasiidatin alla badanaa qasiido ta'tii u imanaysa almuluuka boqorrada u imanaysa hariibatin iyadoo hariib oo lala yaaban yahay qasiido qariib ah oo lala yaaban yaho boqorrada u imanaysaa fara badana qad qultuhaa waan idhi anigu qasiidadaa oo waan tiriyey liyuqaala si loo yidhaa man qaala man daa man ayuu daakii ahaaday qaalahaa gabigan tiriyey waryaa gabiga tiriyey si loo yidhaa maxalu shaahiidkeennu waa man daa daadaasoo alladii oo kale ah ay ey maladii maxay buu ahaaday ay maladii keebuu ahaaday ka anzala rabbukum rabbigiin uu soo dejiyey waman iladii kee buu ahaaday qaalahaa ka qasiidada tiriyey fain lam yadkhul calayhaa dusheeda hadduuna ka gelin shay-un shay oo min daalika waxaa ka tirsan waa daadii fiya ismu ishaara ismu ishaaray daadu noqoni shuruudda hadday weydo walaa yajuusu mana bannaano an takuuna inay noqoto mawsuulatan ismi mawsuul khilaafan waxaynu khilaafaynaa lilkuufiyiina kuufiyiinta wastadalluu waxay deliishadeen kuufiyiintu biqowlihi gabayaaga qowlkiisa nin gabayaa-a gabay tiriyo wuxuu yidhi cadasma licabaadin calayki imaaratun amintii wahada taxmilina daliiqun cadas buu yidhi waa faraskiisa ayuu u guulguulaya ayuu u hanjabayaa cadas waa ismu sawd oo baqasha iyo marka la eryayo ayaa cadas la yidhaahdaa dheere oo kale weeye cadas maa licabaadin cabaad waa nin cabaad binu ziyaad la odhan jiray ninkaa haddaba cabbaad la odhan jiray wuxuu ahaa nin uu ninkani ka baxsanayey buu ahaa wuxuu idhi caddes maa licabbaadin cabbaad uma aha calayki baqalay dushaada uguma aha imaaratun wax maamula cabbaad horta amiirkuuma ahe ogow kuma maamule ogow buu yidhi aminti aamin baad noqotay aminti aamin ayaad noqotay buu yidhi aamin ayaa tahay wa haadaa waladiika taxmiliinahu adsidaana daliiqu waa xor kan adsidaana waa xor oo maanta maxbuus maaha wa haadaa waladiika haadaadani waa ismi mawsuulo aladiya bay kuufiyiintu u daliishadeen kuufiyiinta u daliishaday haadaa ina ismi mawsuulo aladiya tahay wahaadaaka wahaadaakii taxmiliina taxmiliina adsiday taxmiliinahu buu ahaa caa'idkii baa maqan bay leeyihiin wahaadaa ay waladiika taxmiliinahu adsidaana daliiqu waa xor oo waa ayo talow kaa xortiihi waa isla isagaa isjeeda aniga faraska baqasha fuushanina xor baan ahay buu yidhi laakiin jumhuurtu way diideenoo basriyiintu way diideenoo lafdigan haadaa ismushaarahi noogu daaya bay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhahdeen whaadaa mawsuulu wey mubtadaun wataxmiliina nasilatu walcaa'iduna maxduufun wadaliiquna khabaruhu wataqdiir waladii taxmiliinahu daliiqun wahaadaa kan laa daliila daliil fiihi kuma dhex jiro waa lijawaazi an yakuuna inuu yahay baa iska bannaan daadu lilishaara wa huwa mubtade wdaliiqna khabaruhu wataxmiliina jumla xaaliya wa haadaakan taxmiliina qad taxmiliina adigoo sida ayuu daliiqun xor yahay taxmiliin xaalaynu ka dhigaynaa markaa jumla xaaliya wa taqdiir wa haadaakani daliiqun waa xor fii xaalati kownihi isagoo ah maxmuulan laki mid adiga laguu sida xaggaaga wa dukuuli xarfi tambiih xarfu tambiiha gale calayhaa dusheedu yadullu wuxuu kutusayaa haada hore calaa annahaa iyadu lilishaara inay tahay laa mawsuula inayna ahayn fa haadaakani khulaasat lqowl waa qowlka khulaasadiisii iyo biyo biyodhigiisii weeye fii tacdaadi almawsuulaat mawsuulaadka markaynu tirinaynay khaasihaa kooga khaaska ah sida alladii iyo allatii iyo wa mushtarakiha iyo kuwooga mushtaraga aba halkaa ayaynu kaga baxnay haddaba waxaa jira siladii silada siladii mawsuulku u baahnaa cashirkeenna dambe ayay siladu insha allahu tacaala inoo raaci doontaa halkaa haynoogu joogo wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam